bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alihi وصaxbihi وslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii kashfu shubuhaat lilimaam اlcalaama moxamed bn cabdilwahaab aلtamimi raximah اllahu tacaala sheekh waxa uu soo tilmaamay asbaabaha rususha ilaahay allah subxaanahu watacaala uu soo diray oo uu tilmaamay rasuulkii ugu horreeyey inuu ahaa nabiyullaahi nuux caleyhi salaatu wasalaam markii qowmkiisii dadkii saalixiinta ahaa quluwi ay ku sameeyeen oo xadkoodii ay dhaafiyeen oo dabadeed la caabuday ayaa alla nebi nuux uu soo diray si uu ugu diga dadka nebigeennana calayhi salaatu wasalaam dadkaas saalixiintaa sawiradii iyo taallooyinkii loo sameeyey inuu jejebiyey ayuu sheegay dadkii nebiga loo soo dirayna waxay ahaayeen dad cibaadaysto xajiyo wax sadaqaysto laakiinse cibaadaadka usii mariyo dad ilaahay iyaga iyo allah subxaanahu watacaala wasaa-id bay u samaysteen oo qolooyin u dhexeeyo taana aayado badan aan kusoo sheegnay oo ka mid ahayd qowluhu tacaala maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa inay dhihi jireen iyo wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haulaai shufacaauna cinda allah marka waxa uu yidhi eh, shirkigooduna marka mushrikiintii nebiga laga soo eh, loo soo diray shirkigoodu inuu ahaa shirkiga la yiraahdo shirku lwasaa'id ayaan sheegnay marka waxa uu yidhi nuriidu min marka yaquuluuna waxay dhahayeen buu yidhi nuriidu minhum taqaruba ila allahi tacaala inaan alle u dhowaanaan doonaynaa wanuriidu shafaacatahum cindahu alla subxaanahu watacaala shafaacadiisa ayaan agtooda aan ka doonaynaa oon kaga doonaynaa iyagaan ergadoodaan doonaynaa alle inay noogaga shafeecaan oy noo ergeeyaan arrimahaana marka wuxuu yidhi mila waxyaabaha wasaa-idda laga dhiganayey waa mila mila almalaa'ikati wa ciisa wa maryam wa unaasin gayrihim min alsaalixiin dad markaa iyaga marka aan ahayn iyaga eh, saalixiina oo aan ciise iyo maryam iyo aan ahayn oo saalixiina marka yacnii malaa'igta iyo ciise iyo maryam iyo keyrkood oo saalixiina ayay waa waasida ka dhigan jireen intay caabudaan ayay dhihi jireen waa noo ergeynayaan ergadoodaan doonaynaan marka allah subxaanahu watacaalana marka waa kuwa ayuu ku tilmaamay inaynan lahayn arrintaa iyada ah <clears throat> bal waxa uu tilmaamay sababta waxa ay tahay makhluuq oo dhan ama nebi ha ahaado ama malag ha ahaado ama cid kale ha ahaado dhammaantood marka waxaa weeyaan eh, dhammaantood marka waxaa weeyaan ama nebi ha ahaado ama malag ha ahaado waxay ka siman yihiin cajzi inay caajiziin ay yihiin inay allah subxaanahu watacaala u baahan yihiin inay fuqaraa u yihiin yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah axad marka baahanna macbuud lagama dhigan karo markuu allah subxaanahu watacaala kasoo sheekeeyey nasaarada siday ciise u caabudaan laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam markaasuu allah subxaanahu watacaala waxa uu yihi qul faman yamliku min allahi in araada an yuhlika almasiixa bna maryama wa ummahu waman fi lardi jamiica mar kale alle waxau yihi malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu sidiiqa kaanaa yaakulaani acaam acaam iyo cuntay xaajo u qabaan aayad kale alla waxau yihi qul atacbuduuna min duuni illahi maa laa yamliku lakum daran walaa nafcan wallahu huwa samiicu alcaliim iyadoo siyaaqi ciise iyo maryam iyo la hayay ayaa sidaa la tilmaamayaa isku soo duubduub marka waxaa weyaan makhluuq oo dhan <clears throat> allow baahi u qabaa makhluuq oo dhan waa caajiz <clears throat> waxaa weeyaan waa caajiz sidaa darteed marka sideebaa cibaado loogu sarfirayayo loogu leexinayaa marka cibaadada in la yidhaahdo nabigana waa ansaxaysaa eekeyrkii yacnii asnaamta cibaadadooduna ma ansaxayso wax soconaya maaha dhammaantood cibaadadooda ma ansaxayso maxaa yeele waa maxdu illaahi tabaaraka wa tacaala marka sanam iyo nebiga miyaa la isla simayaa marka taas macnaheedu ma sidaas baa maya sidaa ma ahan oo nebigaa wax walba makhluuq oo dhan nebigaa u fadli badan laakiin culummadu waxa ay yidhaahdaan shayga yacnii shayga marka sidaas oo kale shayga yacnii cibaado aan waxa yacni cibaado aanu istaahilin oo wax walba cibaado aana istaahilin oo dhankaa cumuum oo uga jiro haddii la xuso yacni cumuumkaas qeybo kamida la xuso ee la yidhaahdo maalan nebiga xataa cibaado ma astaahilo nebiga sharaf baa ugu sugan iyo tacdiim maxaa yeeley maa waxaa weeyaan haddiiba nebigii cibaado aanu astaahilin de hayruhu waa ka dheer tahay hayrkii cibaado way ka dheer tahay <clears throat> marka waxaa kaloo iyadana marka dad saalixiin oo la caabuday oo shirki lagu tilmaamana de waxa aan ka hadlaynaba weeyaan ayb marka dadku marka la yidhaha shirki sanam keliya unbay sawiranayaan laakiin ma oga asnaamtaba waxa lagu caabuday inay ahaydba saalixiinta oo markaa lagu guluwi lagu sameeyo oo hadda laata oo kale sanamkaa la dhihi jira afara-aytum ullaata walcuza allana qur-aanka uu ku sheegay sida ibnu kathiir ay tilmaamayaan wuxuu ahaa nin dadka xujaayada ah u qoosho sawiiqa <clears throat> saloolka ama yani sawiiqa ayuu u qooshi jiray waxyaabahaas ayuu u qooshi jiray dadka ayuu marka siin jiray nin wanaagsan buu ahayo dadka xujaayada u gargaaro dad baa marka agtiska masallaha ag dhigtay marka ilaa markii dambe uu sanam noqday la caabudo dadkiina laga soo dhalaa laga soo bixin waayo ee weliba loo dagaalamo heerkaasay markii dambe gaartay <clears throat> tan kale waxaa weeyaan iyaduna qowluhu tacaala alla uu yidhi qul idcu ladiina zacamtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah aayaddaa laba tafsiir baa ku jirto waxaa mufasiriinta qaar ay leeyihiin jin la caabudi jiray ayaa islaamay qoladii caabudaysayna maba ogaba jinnigan inuu islaamay oo daacadii alle ay ku tartamayaanba sida iyo waxa alle u dhaweynaya inay ku dadaalayaan maba ogaba kuwan ad marka tafsiir kalena waxa uu leeyahay waa cusayr iyo ciise iyo weeyaan waxaa laga hadlaya ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila kuwan ay caabudayaan ilaahay dariiq ay ugu dhawaadaan bay jerinayaan oy raadinayaan buu yidhi allah subxaanahu watacaala kuwa iyagaa marka haddii marka labada tafsiirba la qabto waxaa weeyaan dad saalixiinana in la caabudo ama laga dhigto waasido inaynan bannaanayn bay aayaddu tusaysaa marka aan leenahay marka shirkul wasaa'id ilaahay in iyo iyo addoonka dhexdooda inuu waasito inta geliyo oo uu caabudo uuna yidhaahdo allaan ugu dhowaanayaa shirkul wasaa'id ee mushrikiinta shirkigoodu uu ahaa yaa waxaa la ysdhihi karaa oo tawasulka ka warrama nacam qofku wuxuu isdhihi karaa tawasulka bal ka warran tawasulka waxaan leenahay iyo midkan laga hadlaya waa kala duwan yihiin tawasulka awalan waxa uu leeyahay tawasul mashruuca iyo midaan mashruuc ahayn baa kala jiro tawasulka mashruuca ee nusuusta saxiixa ah ee dawaawiinta sunnada ku taallo waxa weeyaan qof nool oo saalixa oo salaax lagu tuhmayo in laydhaa noo duceey asxaabtuna waa yeeli jireen oo markuu nabigu noolaa sala allahu calayh waali wasalama xadiidkii anas sida uu tilmaamayo intay nin caraabi baa albaabka ka soo galay masjidka markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allah halaka almaalu wajaaca alciyaalu wainqaacat isubulu fadcu llaha yugiiuna ilaahay noo bari markaasuu nebigiina allahuma aitna allahuma aitna allahuma aitna u yidhi waxaa kaloo iyadana markay abaaraystaanna nebigu istisqay ka dalbi jireen rasuulka ilaahay alle waraab nooga dalab bay dhihi jireen tan labaad marka wa marku dhintayna waa ka leexdeenoo cabaas buu dhihi jiray cumar yacnii weliba cumar waxaa laga hayaa inuu yidhi allahuma inaa natawasalu ilayka binabiyika allahuma inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyika ilaahu nebigaagaan kugu tawasuli jirnay oo isagaa noo ducay dhihi jirnay weyaan ilaa nebiga tawasulka ay ku tawasuli jireen ducada un baan ka haynaa kutuba sunna ma og tahay markaasaa waxa uu yidhi haddana waxaan kugu tawasulaynaa bicami nabiyika nebigaaga adeerkiisa cabaas oo istaag cabaasna waa duceeyey sida zubayr ibnu bakaar oo werinayo taa marka maxay kutusaysaa marka waxay kutusaysaa in ay farqi kale leedahay kolka uu qofka nool yahay iyo kolka uu dhinto inay farqi kale leedahay yacni sharafta nebigu nolol iyo geeri waa leeyahay laakiin mas'aladan masaa-il badan ayaana nebiga noloshiisa iyo geeridiisa ku kala ayaa ku kala duwan oo waxaa weeyaan nolosha hadda nebigu uu nool yahay ee qabrigiisa uu ku nool yahay waxaa la yidhaahdaa alxayaatu albarzakhiya ayaa la yidhaha wayna ka duwan tahay alxayaatu dunyaa nolosha adduunyada uu ku noolaa oo nebiga hadda cid intay qabrigiisa tagto masaladaa rasuulka ilaahi ii kala bixi dhahaysaa ma jirto cid nebiga intay u tagto sala allahu calayh waali wasalama yacni dhahaysa rasuulka ilaahi oo kaale jihaadka hogaami rasuulka ilaahi oo kaale salaad naga bixi haddii haddaad tiraa noloshiisii iyo geeridiisii waa isku mid hadda waxaa lagu dhahayaa muxuu dadka u tujin waaye muxuu jihaadkii isaga u hogaamin waaye muxuu masaa-ishan tirada badan waa laysku khilaafsan yahay ee axaadiis daciifa iyo laysku hayo waa daciif iyo waa saxiix nebiga waa ka ansaxay iyo kama ansixin intuu yimaado muxuu u dhihi waaya igama ansixin xadiidkan ama waa iga ansaxay marka qofka dhahaya nebiga wax faariqa uma dhexeeya noloshiisa iyo geeridiisu waxa weeyaan dhinacna uguma dhexeeyo faariq waa qof yacni waxba aan fahamsanayn wuxuuna inkirayaa marka xaqaa'iq jirto ayb tan labaad tawasulka mashruuca de saxaabaduna waa y mucaawiya radi allahu canhu isagana markii xilligiisii waa roobdoon buu sameeyey yaziid bnu lswad aljurashi nin la yihaah oo salaax iyo wanaag uu ku tuumayey ayuu yihi kaalayoo ducay gacmuhu kor u qaada waa duceeyey isaguna waxaa iyadana sidoo kale marka tawasulka noociisa labaad ee bannaan kan mashruuca waxaa weeyaan qofka magacyada alle inuu ku baryo oo alle uu ugu soo dhawaada magacyadiisa ee markaa uu yiraahdo asmaada alla subxaana watacaala nebiga ama tilmaamaha alla nebigana waa ku badnayd allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika allahuma inaka anta allah alaxad asamad aladi lam yalid walam yuulad asmaadiisa iyo tilmaamihiisa walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha waxaa kaloo iyadana nooca saddexaad uu yahay adiladu kusoo aroortay qofka camalkiisa saalixa inuu ilaahay ugu dhowaado ee uu yiraahdo ilaahu camalkaa iyo camalkaa dartaabaan u sameeyey ilaahu camalka aan sameeyey rabbiu igu badbaadi camalkii sabab oo alle ugu dhawaado waa ka dhigan karaa oo alla waa ku baryi karaa wixii saddexdaa ahayn marka waa tawasul aan mashruuc ahayn weeyaan wasiilada mararka qaar waxaa lagu sheegaa nebigu uuba ku tilmaamay darajo aakhiro jirto waana midda marka aadaan ku dhaco nebiga aan u weydiinayno oo ah, nebiguna sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi waa darajo aan u habboonayn ilaa hal addoon mooyaane anaana rajaynaya inaan noqdo waana midaan nabiga u weydiinayno eh, calayhi salaatu wasalaam aadaan kasto dabadiis wasiiladu marka alqurba weeyaan labada aayadoodo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wabtaguu ilayhi lwasiila ku jirto iyo midda ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila waa qurbo wax alle ay ugu dhawaadaan bay raabeen marka wax alle loogu dhowaanayana waxna waa wax saxiix ah oo alla subxana maxaa yeele diinta islaamka waxay ku dhisan tahay an nacbud allaha waxdahu keligii inaan caabudno wa an nacbudahu bimaa sharaca wixii uu jideeyey calaa lisaani nabiyihi inaan ku caabudno waxa marka alle loogu dhowaanaya waxay u qaybsamaan marka wax saxiix ah iyo wax alle kaasii fogeynayan kuuba dhoweyneynin saddexdan nooc marka tawasulka istiqraha marka la sameeyey intaa inaan ahayn waa la dhaafi waaye imaa axaadiid aada daciifa oo mawduuca inay kusoo aroorto imaa inaynan waxbaba kusoo aroorinba haddaba marka tawasulku iyo yani macnahan uu ka hadlayo sheekhu saasay u kala duwan yihiin nacam waxaana uu ka hadlayaana waxaa weeyaan cidaan alla ahayn baan aniga caabudaya toos alle uma caabudi kara qof dhahaayo nacam oo sida ay mushrikiintu dhihi jireen cibaadada aan caabudayna asnaamtan ila cibaaday samey jireen waa u gowraci jireen waa baryi jireen waa yacni waxaa weeyaan waa sadaqaad bay ugu soo dhowaan jireen intaa cibaadaadka ay asnaamta ula qasdayaan allayba na gaarsiinay bay aaminsanaayeen ayb marka taa tawasul ma aha bal waxaa weeyaan itikaadu waasitatin fi lcibaadati bayn baynahum wa bayna allah bay ahayd waana waxyaabaha qofka yani shirkiga anwaacdiisa waxyaaba ka mida weyaan noocyga ka mida ayb fabacata allahu tacaala muxamada sala allahu calayhi wasalam allah subxaanahu wa watacaala muxamed ayuu soo diray yujadidu lahum isagoo u jadiidinayo u cusboonaysiinayo diinahum diinkoodii diina ibrahim diina abiihim aabahood diinkiisii ibraahim ahaa aabbahood ibraahim diinkiisii isagoo u cusboonaysiinayaa nabiga lasoo bixiyey sala allahu calayh waali wasalam marka diintii nebi ibraahim maxay ahayd diin waxay ahayd xaniifiya ayay ahayd waa diin yacni qallooc iyo shirki iyo ilaahay wax loogu daro xaqiisa cid kale wax loogu daro mid ka iilan bay ahayd diinu ibraahim walidaalika ilaahay subxaanahu watacaala meelo badan oo tawxiidka iyuu kaga warramay nabiyullahi ibraahim oo alla uu yidhi alla yidhi ina ibraahiima kaana ummatan qaanitan lilahi xaniifa walam yakun min almushrikiin shaakiran liancuumihi ijtabaahu wahadaahu ilaa siraatin mustaqiim allana uu yidhi uma awxaynaa ilayka an itabic millata ibrahim millata ibraahiima xaniifa nabiyullaahi ibraahim waa kii tawxiidka muujiyey oo aad ugu dooday waay oo qur-aanka ay doodihiisu ay ka buuxdo oo ninkii rabbinimada sheegan jiray namruud waa tii uu la dooday alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu llahu lmulka id qaala uu yidhi markaa yacni rabbi id qaala ibraahiimu rabbiy aladii yuxyi wayumiid rabbigay waxbuu nooleeya waxbuu dilaa qaala ana uxyi wa umiit buu yidhi qaala ibraahimu faina allaha yaأtii bishamsi min almashriq faأti biha min almaqrib fabuhita aladii kafar ninbuu yuu soo qabtay midna waa dila midna waa sii daayo waa waa nooleeya waana dilaa hadda waayahay waxa uu yidhi marka qoraxda bari bay kasoo baxdaa galbeed kasoo saar buu yidhi maaha tii hore in laga looga badiyey ma aha maxaa yeelay xayaato inuu iijaadiyo alla waa midka nolosha qofka nolosha bilaabo oo isaga wax abuuro waxna dilo ninkaan isaga nololna mmana mana bilaabin mana abuurin ayb doodihiisa sidoo kale waxaa ka mid ah qoomkiisa siyaabo badan ba tusay suurat lancaam allah subxaanahu watacaala waxa uu yihi wakadalika nurii ibraahiima malakuuta asamaawaati waalardi waliyakuna min almuuqiniin falama jana calayhi leylu ra'aa kowkaban ilaa aakhiri alaayaat marka uu yacni qoomkiisa dad xidigaha iyo caabuday ahaayeen markaasuu yidhi xidigihii xidigan marka qaala haadaa rabbii yacni saad idinku ku andacooneysaan ood sheeganaysaan markaasay yihaahdeen markaasuu xidigii dhacay markaasuu yihi qaala laa uxibu alaafiliin dayxiba haddana uu yidhi hada rabbii falama afala qaala yaa qawmi inii bari qaala lain lam yahdinii rabbii laakunana min alqowmi adaalliin qoraxdii baa soo baxday haddana markay soo baxday way dhacday de wax dhacayo zuulaya ilaah ma noqon karo markaasuu marka xujadii markuu ku oogay oo kaga badiyey ayaa waxa uu yidhi waxaa alla uu yidhi waxaajahu qowmuhu qaala atuxaajuunii fi llahi waqad hadaan walaa akhaafu maa tushirikuuna ilaa akhiri lah inii yani waxaan ka wadaa inii wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati walarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin waa kii uu yidhi fii suurati shucaraa wa fii suurati alambiyaa intaba waa ku jiraa doodihii nabiy ibraahim allana waxa uu yidhi waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraaءu mima tacbuduuna ila aladii fataranii ka i abuuray mooyaane wax kasta ood caabudaysaan aniga beri baan ka ahay buu yidhi marka laga reebo midka i abuuray aniga halkaa marka waxaad ka garanaysaa nimankaani ilaahay iyo heyrkii allah iyo heyrkiiba waa caabudi jireen marka ibraahim waxa uu leeyahy intaa kaloo dhan aniga waa ka beri baan ka ahay allahaas keliya un baan cibaadada cid kale aanan ugu daraynin ee abuuray marka diinta nabiyullaahi ibraahim ee sidaa ku dhisnayd in ilaahay xaqiisa loo barax tiro iyo marka inuu noo inuu cusboonaysiiyo loo soo diray waana midda yani ilaahay nabiyullahi ibraahim ciribtiisa dambe uu ku reebay wajacalaha kalimatan baaqiyatan fii caqibihi lacalahum yarjicuun fabacaa allahu alla wuxuu soo diray tacaalaa sareeyey muxamedan muxamed sala allahu calayhi wasalam yujadidu lahum xaal ou u cusboonaysiinayo diinahum diinkooda diinka oo cusboonaysiinayo kooda waa maxay diina abiihim ibraahim aabahood ibraahim diinkiisii wa yukhbiruhum ouna u sheegayo ana hada taqaruba taqarubkan u dhowaanshadan oo alla ay keyrkii ugu dhowaanayaan walictiqaada iyo ictiqaadkan wayukhbiruhum oo u sheegaya lianna hada taqaruba taqarubkan u dhowaanshada walictiqaada yani u dhowaanshada hadda ay u dhow yihiin ilaahay keyrkiisa yani taqarubka sidiisaba ana hada taqaruba taqarubkan walictiqaada iyo ictiqaadka maxdu xaq illaahi tacaala ilaahay xaqiisoo barax tiran weeyaan taasoo u sheegayna wayukhbiruhum oo warramaya waramaya ana hada taqaruba taqarubkan walictiqaada iyo ictiqaadkan iyo ictiqaadku maxdu xaqillaahi waxaan aad asnaamta ka ictiqaadsan tihiin ood ugu dhowaanaysaan waa maxdu xaqillaahi tacaala ilaahay xaqiisii oo barax tiran weeyaan laa yasluxu uma haboono minhu kan laa yasluxu shay-un shay ma haboono minhu kan ka mida ligayrihi alla heyrkii uma haboona laa limalakin muqarabin malab malg la dhoweeyey uma haboona walaa nabiyin mursalin nebi la dirayna uma haboona fadlan iskaba daaya can hayrihimaa heyrkood iskaba daaya warkood daaba heyrkoodi ayb marka waxa uu yidhi diinta nebiga marka muhimaddii loo soo diray waxay ahayd inuu diinu ibraahim cusboonaysiiyo camr bnu luxay ninkii la dhihi jiray oo ku ciyaaray ee isla markaana uu u sheego taqarubka ictiqaadku xaq alle uu leeyahay inay tahay war waxaan aad asnaamtan ugu dhowaanaysaanoo allay noo sii dhoweynaan aad leedihiin inta ka daysaan asnaamtan waa xaq allee alla ugu dhowaada oo alla waxu gowraca alla barya gurmad alla weydiista nadarka alla subxaanahu watacaala ka xirta wahaakada maxadu xaq illaahi tacaala weeyaan waxaana tusaya xadiidkii mucaad yaa mucaad atadri maa xaqullahi cala alcibaad qultu llahi warasuuluhu aclam buu yidhi xadiidkii saxiixeynka ku yaalay bukhaariyo muslim ay warinaayeen markaasuu nabigu yihi xaq ullahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a ayb walaa nabiyi nacam laalaa yasluxu ma haboona shay-un shay ma suubado oo minhu kan ka mida ligayrihi alla heyrkii uma suubado laa limalakin muqarabin uma suubado walaa nabiyin mursalinna uma suubado malag walaa nebi midna fadlan can gayrihi maa iska badaayo <clears throat> walidaalika inay xaq alla tahay waxaa ku tusayo aakhira marka la tago dadkii ilaahay heyrkii caabuday malaa'igta iyo caabudayay iyo nabiyullaahi ciisa waa la keenayaa nabi ciise oo waxaa la weydiinaya laleeyahay a anta qulta linnaasi ittakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah adiga mayaa dadka ku yihi aniga hooyaday laba ilaah iga dhigta alla sokadii naga dhigta ma adaa sidaa ku yidhi waa cudur daaranaya qaala subxaanaka maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq in kuntu qultuhu faqad calimtah taclamu ma fii nafsii walaa aclamu ma fii nafsik inaka anta callaamu lguyuub maa qultu lahum ilaa ma amartanii bihi an icbudu llaha rabbii warabbakum saasaan ku iri buu leeyahay nacam in allaale intaan dhex joogane wa kuntu calayhim in allaale inta aan joogayna saas baan ugu yeerayay buu leeyahy nacam kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falama twafaytanii kunta anta araqiiba calayhim waanta calaa kuli shayin shahiid sidoo kale fi suurati saba alla wuxuu leeyahy waywma yaxshuruhum jamiica uma yaquulu lilmalaa'ikati ahaulaai iyaakum kanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyuna min duunihim bal kanuu yacbuduuna aljina akharuhum bihim mu'minuun malaa'igtuna saasay uga cudur daaranaysaa iyaduna dadka saalixiintana sidaasi la eg marka maxaa yeele wuxuu waa xaq alle uu leeyahay maanta bani aadamka adduunka joogaana dul waxa ay isku dilayaan nin kastaa waxa uu leeyahay xaqigiibuu iga haystaa qofkan marka adiga ma kula taha xaqa alla subxaanahu watacaala marka inuunan ka qiiroonaynin ma u malaynaysaa sidaa waa may fadlan can gayrihima halkan marka mas'ale muhima waxaa ah in la kala saaro khaaliq iyo makhluuq maxaa yeele malag iyo nebi waa makhluuq cibaadana khaaliqibaa iska leh marka in la kala saaro weeyaanu allah subxaana watacaala xuquuq buu leeyahay cidi aysan la wadaagin rusushana xuquuq bay leeyihiin aan lala wadaagin mu'miniintana xuquuq bay leeyihiin xaqa alla subxaanahu watacaala waa cibaado waa in la caabudo waana aslu tawxiid allana ma idmin in cid kale ay u dhacdo was'al man arsalnaa min qablika min rusulina ajcalnaa min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun ayb waxaa soo gelaya eh, cibaadadaas in alla subxaana in alla mooyaane cid kale aan laga cabsanin taqwadii khawfkii kulli allah iska leh walidalika alla xaqiisa xaqa rasuulka waa kala bixiyey waman yutic illaha warasuulahu wayaksha allaha wayattaqihi fa ulaaika hum lfaa oo daacadii waxaa la yihi qofkii alle iyo rasuul adeeco labadooda waa leeyihiin daacada wayaksha allaha laakiin khashyada nebiga ma leeyahay malaha alla keligiisa iska leh wayaksha allaha warasuulahu lama dhihin ayb dadka marka dhahay ilaahay ka cabso rasuulka ka cabso dee rasuulka cabsi ma laha isagu wayaksha allaha wayataqihi wayataqihi qiraa'ana saasay ay tahay taqwada iyo marka khashyada allah baa iskale waa maxdu xaqillaahi tacaala rasuulka loo leexin maayo ayb waxaa kaloo alla subxaana watacaala uu yidhi walow anahum raduu maa aataahum allahu warasuuluhu waqaaluu xasbuna allahu sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu inaa ila allahi raagibuun wax siinta marka laga hadlayo alla rasuulba waxbaa baxshaan waa la yidhi walow anahum raduu maa aataahum allahu warasuuluhu maxaa yeele rasuulka xikmadii buu qaybinayaa isagii dadkii baraya u sheegaya haniimadii buu qaybinayaa ma ogtahay wa qaaluu xasbuna allahu laakiin yaa adiga kugu filan allah keligiis taxsiibku ama xasbigu allah keliya unbaa lagu goonaya wa qaaluu xasbuna allah warasuuluhu lama dhihin ayb sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu fadliga alle hanaa waxa ay ka mid tahana alle rasuul waa loo tiiriyey inaa ila allahi raagibuun raqbada markii la joogayna alla keliya unbaa loo nisbeeyey inaa ila allahi raagibuun ilallahi jaari majruurkaas wuxuu ku tacalluqayaa raagibuunta dambe marka waxaa weeyaan macmuulkii baa lasoo hormariyey macaamilkii baa gadaal loo dhigay taqdiimu xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra waxaa haddii yacni in la dibdhiga ay ahayd lagu soo hormariyay xasri baa laga qaadanaa raqba allah iskale keliya weeyaan nacam wa ilaa rabbika farqab ayaa lamida rabbigaa doon oo jeri isaga wax ka damac marka waxaasoo dhan marka walidaalika qur-aankuba wuxuu ka hadlaaba inuu kala sooco xaqa alle iyo xaqa heyrkii inuu kala saaro ayaa qur-aankuba uu u taagan yahay nacam rasuulkana wuxuu leeyahay in la adeeco in la jeclaado oo alla dartii loo jeclaado in yacni xu e, loo xugun tago isaga marka e, xaggiisa iyo sun markuu noolaa sunnadiisa markuu dhintay ee xugunka loo sallimo la qadariyo oo la rumeeyo waxaasoo dhan marka nebigu xaq uu leeyahay weeyaan litu'minuu biاllahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuhu bukratan waasiilaa muminiintuna hadda marka eh, sidau allaba aayaddan ugu caddeeyey litu'minuu biاllahi warasuulihi iimaanka alle rasuul waa loo wada sheegay watucaziruuhu watuwaqiruuhu intaa rasuulka iskale watusabixuuhu bukratan waasiilaa tasbiixda allah iskale leh nebiga looma tasbiixsado waxyaabaha dhan marka qofku inuu fahmo weeyaan mu'miniintuna xuquuq bay leeyihiinoo oo ay aada u caddaysto oo aadna loo garanayo haddaad isdhex yaaciso marka xaqii alla ou lahaa mu'miniintii aada siiso owliyadii xaqii alla lahaa rasuulkii siiso kii rasuulka ou lahaa aada siiso bani aadam kale aada siiso waa khalad nacam daaco mutlaqa rasuulka daaco mulaq uu leeyahay haddaad tiraa qof bani aadamaan adeecayaa ma wax kastaan ku adeecayaa de waa gebsanaanaysaa marka nacam waxaa weeyaan xuquuqaha in la kala garto aada iyo aaday muhiim u tahay midna xuquuqdiisa inaanlinaan laga tegin weeyaan marka cadaaladuna saasay ku dhisan tahay haddii marka la yidhaahdo xaqa alle iyo midka rasuulkan kale haddaan kala haddaa kala soocdo qof hadduu yidhaahdo may rasuulkaad hoos u dhigaysaa ka waran isagaa khaldan marka nacam sidaa marka waa in loo fahmaa loona garto ayb marka waxa uu yidhi fabacaa allah nacam marka wailaa fa haaulaai almushrikuuna yashhaduuna ana allaha huwa alkhaaliq marka wuxuu yihi rasuulku waxa loo soo diray sidaabay ahayd wailaa haddii kale fa haaulaai kuwaan almushrikuuna mushrikiinta ah yashhaduuna ana allaha way qirayaan in alla huwa alkhaaliqu inuu yahay midka wax abuuro waxdahu keligii uu yahay laa shariika lahu cid abuurista la wadaagta aanu jirin way qirsan yihiin wa annahu isagana laa yarsuqu inaanu arsuqaynin ilaa huwa isaga mooyaane walaa yuxyi aanu noolaynaynin walaa yumiitu aanu dilaynin ilaa huwa isaga maahne walaa yudabbiru lmra arrinkana uunan maamulaynin koonka ilaa huwa isaga mooyaane taasi waa og yihiin waxay kaloo qirayaan wa ana jamiica asamaawaati sabci toddobada sama dhammaantood iyo man fiihinna waxa ku dhex jiro waalaradiina asabci toddobada dhul iyo waman fiihinna toddobada dhul dhammaantood iyo waxa ku waman fiiha iyo waxa ku dhex jiro kullahum dhammaantood cabiiduhu inay yihiin bay qirayaan addoommadiisa <clears throat> wa taxta tasarufihi maamulkiisa hoostiisa inay yihiin wa qahrihi iyo awooddiisa inay ku hoos jiraan way qirsan yihiin sheekhu marka qaacida ah, wuxuu ku siinayaa haddana yacni arrin kaloo muhim ay tahay in la ogaado <clears throat> fahamkiisana inaanu kaa maqnaanin arrintaa waxay tahay wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayh waali wasalam waxaa loo soo diray inuu diintii nebi ibraahim cusboonaysiiyo oo dadkii u cusboonaysiiyo ouna u sheego taqarubka iyo ictiqaadka xaq alle in taqarubka cibaado inuu xaq alle uu yahay ownana u habboonayn malag la dhoweeyey iyo nebi mursala midna fadlan can hayrihima iska daa wa ilaa fa haa ulaa'i almushrikuun yacnii nebiga dacwadiisu intaasay ahayd maxaa yeelay mushrikiintan yani nebiga looma soo dirin inuu dadkan mushrikiinta baro dhulkii cirka alla abuuray maxaa yeeley wuxuu leeyahay fa ha-ulaai almushrikuuna mushrikiintan yashhaduuna ana allaha huwa alkhaaliq way qirayaan alla inuu yahay midka wax abuuray waxdahu laa shariika lahu ee shayga loo soo diray waxaa weyaan taqarubka ictiqaadka xaq alle inuu yahay yaanay la imaan jirin <coughs> oo ay diidanaayeen taas marka inuu ka waaniyo nacam fahaaulaai lmushrikuuna mushrikiintani yashhaduuna ana allaha huwa alkhaaliq waxay qirayaan allah inuu yahay khaaliqa waxdahu keligii inuu wax abuuro laa shariika lahu wa anahu marka fircawn baa isku dayay inuu allah subxaanahu watacaala uu inkiro waa kii yidhi qaala fircawn wamaa rabu lcaalamiin laakiin haddana allah wuxuu ka warramay fircawn fii qaraarati nafsihi inuu yaqiinsanaa oo uu yidhi allah subxaanahu watacaala wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum aayaadkeennii bay jaxdiyeen oo way diideen wastayqanathaa anfusuhum nufuustoodii baa yaqiinisay maxaa yeele fidradii baa diideyso sidoo kale wuxuu alla subxaanau watacaala uu yidhi nabiyullaahi muuse iyo fircawn markay wada hadlayeen dacwada alla waxau yidhi nabiyullaahi muuse isagoo ka warramayo qaala laqad calimta maa anzla haulaa'i ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ir wa inii la adunuka ya fircawnu mahbuura fircawna waad og tahay buu yidhi waa og tahay maa anzala haaulaai ilaa rabu samaawaati walardi waxaan aayaadkan aan sheegay inaanu soo dejinin ilaa rabu samaawaati walardi taas waa og tahay buu yidhi adiga marka waxaa weeyaan beenay ka ahayd iyo waxaas la sheegayo dhan waa falsafa soo baxday weeyaan wuxuu yidhi marka yashhaduuna ana allaha huwa alkhaaliqu waxdahu laa shariika lah waanahu laa yarzuqu ila huwa inaanu eh, eh, eh, koonkan makhluuqaadka aanu arsuqin ilaa huwa isaga mooyaane way qirayin walaa yuxyii walaa yumiitu inaanu nooleynaynin oon dilay owsa dilaynin ilaa huwa isaga mooyaane walaa yudabbiru lmra ilaa huwa arrinku inuunan maamulin ilaa isaga mooyaane koonka wa ana waxaa kalay qirayaan wa ana jamiica asamaawaati sabci toddobada ciraryaalo oo dhan waman fiihina iyo waxa ku dhex jira waalaradiina sabc toddobada dhul waman iyo dhammaantood waman fiihaa iyo waxa ku dhex jiro kullahum dhammaantood cabiiduhu inay yihiin addoommadiisa wa taxta tasarufihi ayb wa taxta tasarufihi inay ku hoos jiraan maamulkiisa isaga tasarufkiisa iyo maamulkiisa iyo wa qahrihi iyo awooddiisa inay ku hoos jiraan taa sheekhu marka wuxuu ku leey meel codlaha hadalkayga keliya ma kuu sheegaye adilaan ku siinayaa fa in aradta daliila haddaad daliil doonaysid faidaa aradta daliila haddaad daliil doonaysid calaa ana haulaai lmushrikiina eh, faidaa aradta haddaad doonto addaliila yani daliil calaa ana haulaai almushrikiina mushrikiintan yani daliil ku tusayo inay ku sugnaayeen aladiina kuwaas oo qaatalahum rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga uu la diriray yashhaduuna inay qirayeen inay qirainay qirayaan bi hada kan oo isaga ayay sidaa waxaan aan sheegnay ay qirayeen faqra caleyhi waxaad ku dul akrisaa faqra caleyhi waxaad ku dul akrinaysaa ama faqra aqri qul man yarzuqukum min asamaai waalardi qul waxaad tidhaahdaa man yaa yarzuqukum idin arsuqayo min asamaai samada xaggeeda yaa idinka arsuqo waalardi dhulka xaggiisa yaa idinka arsuqayo aman yamliku yaa hananayo assamca maqalka iyo walabsaara aragga yaa araggiina iyo maqalkiina hanto oo milkiyey oo ku tasarufo waman yaa yukhriju lxaya mid nool ka soo bixinayo min almayiti waman yaa yukhriju soo saaro alxaya mid nool min almayiti mid dhintay kasoo saaro xaggiisa wa yukhriju lmayita mid dhintay yaa soo saaro min alxayi mid nool kasoo saaro xaggiisa waman yaa yudabbiru lmra arrinka maamulo koonka yaa maamulayo fasayaquuluuna waxay ku oran doonaan allaahu allah ayay ku dhihi doonaan waxaasoo dhan allah subxaana wa tacaala ayaa yeelo saa yeelo oo waxay ku dhihi fasayaquuluuna waxay ku dhihi doonaan allah yani yafcalu dalika kullahu allahu intaa lasoo sheego dhan allah baa yeelo saabay ku dhahayaan wa qawlahu tacaala ku ari aqri qul liman ilardu waman fiiha qul waxaa tiraa liman yay u sugnaatay alardu dhulkii iyo waman fiiha wax ku dhex jiro ilaa qowlihi laga gaaro waa saddex aayadoode ilaa yani saddex yani waa saddex aayadoodoo suaala su-aalo wada ah <coughs> marka waxau yidhi ilaa qowlihi laga gaara fa anaa tusxaruun laga gaaro sidee marka la idiin sixrayaa ay fa kayfa tusxaruun wagayra dalika iyo taa keyrkeed ku aqri oo min al aayaati aayaad ah marka halkaan adiladiiba uu sheegay oo waxa uu yidhi haddaad daliil doonaysid mushrikiintu inay qirsanaayeen wixii aan soo sheegnay hadda faidaa aradta daliila daliil haddaad doonaysid calaa ana ulaai almushrikiina mushrikiintan daliil yacni ku tusayo in mushrikiintan aladiina qaatalahum rasuulullahi nabigu uula diriiray sala allahu alayh ali wasalam yashhaduuna bi kan inay qirsanaayeen faqra calayhi yani qofka waxaa ku dul akrisaa korkiisa ama faqra adigaba akri ayb marka nusakda qaarkood baa faqra calayhim bay dhahayaan nusakda kalena faqra qowlahu tacaalana kuwaa dhahayo marka faqra aqri qowlahu tacaala ilahay qowlkiisa aqri haddaad daliil doonaysid marka waa tan qul man yarzuqukum min alsamaai waalardi yaa dhulka cirka idinka arsuqo aman yamliku samca walabsaar maqalka iyo aragga yaa milkiyo ku tasarufo hanto waman yukhriju alxaya min almayiti wax nool yaa kasoo saara wax dhintay ukuntii iyo digaaggii tusaale haddii loo soo qaato oo waxaa weeyaan digaag noolaa dhalanaya ukun buu ka dhalanaya mayid ah ama waxaa weeyaan waxaa tiraa muminka mumin baa ayaa wuxuu kasoo baxayaa oo yani waalidkii ay ahaanayaan gaalo mayidka marka gaalka laga cabiro labada wayukhriju lmayita min alxayi waman yudabbiru lmra yaa ari yaa maamulo koonka dhowr mas'alo weeyaan risqigii dhulka cerkee idinka arsuqo samcigiina iyo basarkiina yaa iskale hantay wax nool wax dhintay yaa kasoo saaro wax dhintay wax nool yaa kasoo saaro yaa koonka maamulo shan mas'alo fasayaquuluuna allah intaaba waxay ku dhihi doonaan allah baa yeela sidaa waqowlahu tacaala aqri qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun yaa dhulka iskale oo hantay iyo waxa ku dhex jiro yaa iskale in kuntum taclamuun haddaad wax ogtihiin sayaquuluuna lilah liallah baa iskale bay ku dhihi doonaan allah subxaana wa tacaala ayaa iskale bay ku dhihi doonaan ayb marka qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah qul afalaa tadakaruun miyaydnan waansamaynin oo waxaan aydnan kasoo noqonaynin oo ka waantoobaynin <clears throat> markaasu allah subxaanahu watacaala marka waa ilaa laga gaaro yani faanaa tusxaruun ilaa qowlihi faanaa tusxaruun wayri dalika akri iyo taa waxaan ahaynoo min alaayaati aayaadka ah ayb marka uh, dhulkii iyo samaawaadkii iyo yani waxyaabahaas oo dhan ba kaga ayuu alla subxaana watacaala iyo su-aale su-aal ahaan u weydiinaya mid kastaana waxay ku jawaabayaan sayaquuluuna lilah ayb marka ilaa uu yihi qul man biyadihi malakuutu kuli shayin wahuwa yujiiru walaa yujaaru caleyhi in kuntum taclamuuna sayaquuluuna lilah qul fa anaa tusxaruun ayb marka waa kaasa mhm. wagayra dalika min alaayaati akri idaa taxaqaqta haddaad xaqiiqsato anahum iyagu muqiruuna bi kan inay qirayeen oo ay qirsanaayeen kuwa anahum iyagu muqiruuna kuwa qirsan ay yihiin bihada kan sidaa haddaad xaqiiqsatay waanahu lam wa annahu isaguna iqraarkaasi lam yudkhilhum ounan gelinin fi tawxiidi towxiidkii ounan soo gelinin alladii towxiidkaas oo dacat ilayhi rusulu rususha ay ugu yeertay xaggiisa ay dadka ugu yeertay wa dacaahum ilayhi rasuulullaahi rasuulkiina uu iyaga ugu yeeray sala allahu calayh waali wasalam aanu soo gelinin wa carafta aadna garato ana towxiida towxiidka alladii midkaas oo jaxaduuhu ay diideen huwa lcibaadati cibaadada in lagu mideeyo alla subxaanahu watacaala inuu yahay alladii midka yusamiihi ay ku magacaabaan buu yihi almushrikuuna mushrikiinta fii zamaanina waqtigeenna alictiqaad ay ku magacaabaan wa kaanuu waxayna ahaayeen yadcuuna allaha subxaanahu watacaala inay alla baryay inay alla subxaanahu wa tacaala ay baryayaan ama ay caabudayaan leylan wanahaaran habeen iyo maalin halkan wuxuu leeyahy marka haddaad intaa ogaatay waxaad ogaatay waa maxay mushrikiintii nebiga loo soo diray in ay qirsanaayeen tawxiid urububiya allah inuu wax abuuro inuu wax milkiyey iyo inuu tadbiirka maamulku inuu isaga leeyahay aayaddii horaana lagugu sheegay iyo tii dambaba haddaa intaa soo ogaatay qof hadda adiladii u hogaansamayo ixtiraamayo daliilkana aad tahay haddaad taa soo xaqiiqsatay idaa taxaqaqta haddaad hubsatay ood xaqiiqsatay annahum muqiruuna bihada inay yihiin mushrikiintii nebiga loo soo diray mushrikiin alcarab kuwa qirsan arrinkan wa annahu lam yudkhilhum qiraalkoodana ounan gelinin fi tawxiidi ounan soo gelinin towxiidkee alladii towxiidkaas oo dacat ilayhi rusulu rusushii ay ugu yeertay dadka wa dacaahum ouna ugu yeeray iyagaas rasuulullaahi rasuulkii alla ileyhi kaa xaggiisa ugu yeeray sala allahu calayh ali wasalam wa carafta aada ma garatay marka laba waxaad xaqiiqsatay inay qirsanaayeen rububiyad alle subxaana wa tacaala taana inaynan soo gelinin towxiidkii nebiga uu ugu yeeraayay sala allahu alayh waali wasalam wa carafta aada ma garatay ana tawxiida towxiidka alladii jaxaduuhu ay diideen huwa tawxiid lcibaadati inuu yahay yani tawxiid lcibaada inuu yahay cibaadada tawxiidkeeda inuu yahay alladii kaas oo yusamiihi lmushrikuuna mushrikiintu ay ku magacaabaan fii zamanina alictiqaad yani tawxiid tawxiidka yani tawxiid yani kan ay diideen waa tawxiid ulcibaada tawxiid ulcibaada ay ku magacaabaan dadka hadda joogo mushrikiinta hadda joogto yidhi alictiqaad ay dhahaan ictiqaadka mararka qaar waxaad arkaysaa yani hebel ninka la yidhaha kutubaha qaar taraajimta waxaad ku arkaysaa hebel dadku ictiqaad bay ka qabeen hebel dadku ictiqaad bay ka qabeen ayaad maqlaysaa ictiqaaday ka qabeen macnaha waxaa laga wadaa yani waxaa weeyaan way u qasdi jireen waay oo waxay ula qasdi jireen anwaac min anwaac alcibaada ayay ula qasdi jireen oo yacni waxaa weeyaan qubuuraha maalan oo kale waa loo qasdayaa qabri fulaan oo kale waa loo qasdayaa maxaa loo aadayaa haweenta markay dhali weyso roob marka la waayo marka ay yacni nader marka la rabo in laga soo xirto cabsi iyo markay soo korodho in la magan galo waana jiri jireen waxyaabaha hadda bilowday ma ahano shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah waxa uu tilmaamayaa xilligiisii markay tataartu dimisha kusoo dhowaatay inay dad badan dhihi jireen yaa khaa'ifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar yunjiikum min atatar war kuwa tataarta ka cabsanayo qabriga abuu cumar magangala oo aada ictiqaad baa laga aaminsanaya soo ma garanin ictiqaadka ay waxaan ay ictiqaadka ka aaminsan yihiinna waaba midkii nebiga uu dadka ugu yeerayay ina in alla subxaanahu watacaala laga ictiqaadiyo oo alla subxaanahu watacaala loola qasdo wixii uu sidaa nebiga cibaadada alla loola qasdo uu lahaa ayay ictiqaad ula bax ayay u yaqaanaan dadkan marka waxaan ay ictiqaadka u yaqaanaan ee fil xaqiiqana cibaado ah weeyaan waxa marka yacni mushrikiintu ay inkireen diideenna inay soo galaan ayb marka waxa uu yidhi alladii yusamiihi lmushrikuuna fii zamanina lictiqaad marka almushrikuuna fii zamanina waxaa weeyaan marka waa waa waa wasfi oo calaa wajhi liطlaaq camal uu ku sheegayo nacam dadka yacni shirkiga sameeyo oo shirkiga ku sifaysan zamankan ee hadda sheekhu hebel iyo hebel baa mushrikiin ah ma dhihin inagoo inagoo nanan diideyninna kufru tacyiinkuna waa jiraa kufru takfiir calaa wajhi lcumuumna waa jiraa atakfiir calaa wajhi tacyiinna waa jiraa labadaba laakiin waxaa labadooda aada u khatarsan midka calaa wajhi tacyiin dadka lagu dul dejinaayo sababtoo ah axkaam baa ka dhalanaysa adduun iyo axkaam aakhiro labadaba way ka dhalanaysaa lidaalika marka takfiirka mucayankaa wuxuu u baahan yahay shuruud qofka inay ku tawafurto mawaanicna in laga waayo shuruu marka mawaanicda afarta ee ka baajiso qofka in lagu gaalnimo xugmiyaa isagoo gaalnimada ku dhacay waa afar weeyaan afartaasuna waxa ay tahay aljahlu jahli marka aan leenahay maanic weeyaan jahliguna jahli kastaa maanica oran mayna nacam oo waxaa weeyaan de qofku inay horta waxaanu gaalnimo yihiin waa inuu ogaado waa inay gaalnimo yihiin inuu ogaado nacam tafriid haddaanu isagu samaynin haddii isagoo ogaan karo maalin walba dhagihiisa lagu shubayo laakiin haddana uu ka jaahil yahay kaasoo kale waxaa weeyaan jahligiisu cudurdaar ma gelayo waana meelaha danbaan ku baraarujin doonaa insha allahu tacaala tan koowaad marka waxaa weeye waa maanicu ljahli jahligana waxaa weeyaan maanic wow noqdaa waxaana u daliila ninkii qudrada alla subxaanahu watacaala ka shakiyey ee yidhi haddaan dhinto hala igubo xadiidkii bukhaari lain qadarani allah haddii allah uu i awoodo inuu aniga isoo bixiyaba layucadibanii waa i cadaabaya cadaaban laa yucadibhu axada min alcaalamiin cadaab ounan cadaabin axad caalamiinta ka mid ayuu icadaabi doonaa ninkii markaa waxaa weya sidii bay yeeleen waa gubeen dambas bay ka dhigeen waana firdhiyeen dambaskiisii maalin dabayl badan ilaahay dambaskii waa isu keenay isagii baana lasoo istaajiyey markaasaa maxaa kugu xambaaray cabsi alla cabsidaada igu xambaartay buu yidhi marka cabsidu iyadu maanic ma aha waa sababka laakiin ku xambaaray inuu waxaan sameeyo waa sababku sababka u keenay inuu ka jaahil noqdo waxa uu sameeyeyba nacam jahliga waxa ku riday weeyaan khawfkaa laakiin muhimmadiisuu leeyahay isaguna nacam oo alla kacad ninkaanu nin muwaxidow dabcan nin tawxiidkiisu yacni saxan yahay buu ahaa oo ilaa haddii kale looma dembi dhaafeenba moogtahay nin marka muslima wuu ahaa laakiin wuxuu ka jaahil noqday arrinkan waxaana kaga jaahil siisay cabsidii cabsida iyada iskeed waa u fiican tahay qofka intay cabsi alla qalbigiisa ku jirta waa wanaagsan tahay laakiin marka calaa kulli ninkan sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabadiisa meelo badan oo kamid a ah majmuuculfataawaha iyo kutubta kale wuxuu ku ishaaraa ninkan isaga ah waxa ku qumay inuu yahay maaniculjahli maaniculjahli inuu ku qumay ayuu tilmaamaa binaan calaa dalikana marka maadaama maaniculjahli uu ku qumay in marka aan loo gaalaysininoo allaba oo u dembi dhaafay subxaanahu watacaala midda labaad waxa weeyaan haddaan midda labaad soo qaadna iyadana sidoo kale eh, jahliga cudurdaarkiisu adilo kaloo tiro badan buu leeyahay waxaa kaloo iyadana maanica labaad waxaa weyaan weeyaan maaniculkhata qofku inuu waxaan afkaa ka boobay uma dan lahayn uma aanu dan lahayn wax uun afkiisa kasoo booday oo kale weeyaan uma aanu dan lahayn taa isagana waxaa weeyaan kufri qofka ugu dhici maayo oo taa waxaa ku tusayso ninkii isaguna yidhi intuu farxay yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahu addoonkaygaa tahay ana rabbigaagaan ahay waa kelmad lagu gaaloobayo gaalnimadii waa ku dhacay laakiin looma qabanin sababtoo ah akhda'a min shiddati alfarax farixii ka batay darteed ayuu la gefay farixii ka batay dartii ayaa yacnii carabkiisii oo u gafay waxaa soo gelaya qaybahan qofka yacnii kufriga ka sheekaynayo kale ninka kufriga ka sheekeynaya inuu isaga kufriyo uma qasadkiisu sidaa ma aha ee waa qasadkiisu waa xikaayo sidaa darteed lama gaal ku noqon maayo isagana sidaa tan saddexaad waxa ay tahay iyadana maanicu ta'wiil baa la yidhaahdaayo in macno qaldan qofku uu istusay aayad ama xadiid intuu macno qaldan ka fahmay binaan calaa dalika inuu kufri ku dhacay oo waxaa maalan taa tusaale loo soo qaadan karaa qisadii qudaamata bnu madcuun qisadii qudaamata bnu madcuun ninkii yani bedriga ahaa cumaan ibnu madcuunna la dhashay ayaa qamri bay cabeen iyagoo xoogaa ah wayna xalaashadeen oo qamrigu eh, way xalaashadeen iyagoo marka daliishanayo qowluhu tacaala laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaaxun fii maa dacimuu idaa mataqow waaaamanuu wacamilu saalixaati hadday alla ka cabsadaanay rumeeyaan oo camal saalixa la yimaadaan waxay quudanayaan dhib ma laha aayaddu sababtay kusoo degtana waxay ahayd dad iyagoo calooshoodii khamri ku jirto intaan khamriga la xarimin dhintay ayay u cabsadeen asxaabta markaasi aayaddan timid ilaa khamradii iyadoo la xarimin bay dadkaa dhinteene moogtahay marka cumar baa loo keenay cumar marka radia allahu canhu waxa uu yidhi u bayaaniya oo u caddeeya hadday sidoodii hore ku daa'imaan laaya hadday ka joogaanna xaddulkhamri un ka ooga ku dhufta taa marka waxay kutusaysaa in saxaabadu ay ictibaarin jireen arrintan maanican inay ictibaarin jireen oo ay fiirin jireen maanicu ta'wiilkana da kooxo badan dawaa'ifta ahlu bidcadow ku badan yahay dadka wax ta'wiilsado maxaa yeelay isagoo aayad u haysta inuu ku dhegan yahay ama xadiid u haysto iyou si qaldan u fahmayaa markaasaa kufri ka dhalanaya waxbuu inkiraya waxbuu sugayaa waxyaabahaas dhan haalibkuna waxaa weeyaan ta'wiilku qof diini qof yani un diin ka hadlo unbaa ta'wiilka ku lumo amaa qof iska yani shahwe raac iska ah kufriga ka xasilayo kaasoo kale waxa weeyaan de aayad iyo axaadiid maba rababa kaas mana keensanayeen moogtahay midna afaraad waxa tahay maanica afaraad ugu dambeeya alikraah qofka in lagu dirqiyo kufriga waa lagu dirqiyey waxaa xaqiiqsaday in la dilayo marka waxaa u bannaan inuu ku dhawaaqo kelimatulkufri ikraahu inkastoo aqwaasha uu galo qalbiga aan la dirqin karin qalbiga iimaan baad ku haysanaysaa afkana waxaa weeyaan waxaa u bannaan qofka inuu kufrigii kaga dhawaaqo liqowlihi tacaala man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaani walakin man sharaxa bilkufri sadran ila akhir laaya ikraahu wax kasta ma galo dawaabid buu leeyahay isaga laftirkiisa ee mawdiciisa halkaan aan ahayn in lagu faahfaahiyo marka afartaa la helo marka maanic afartaas maanic mid kamida ah haddii qofka laga helo waxaa weeyaan kufrigii lagu dul dejin maayo afarta maanic haddii laga waayo afartooda qofkanna marka waxaa weeyaan kufrigii uu ku dhaco waxaa weyaan markaasi kufrigii waa ku dhacaya calaa wajhi tacyiin buuna ugu dhacaya waana dadka ahlucilmiga xaggooda inuu ka imaado wixii aqoon leh markaa u dadka ciddii yani aqoon leh yacni marka maaha in la yidhaahdo qofna lamaba gaalaysiin karo dadkiioo qofkiioo marka maalan la arkayo inuu gaalnimadii ku dhacay oo maanic aanu haysanin oo isagiiba uu yacnii la soo taagan yahay haddana in la yidhaahdo maya kaanamaa yacni qof soomaaliya ma gaalooboo kale hadday noqoto waa dhibaato gaalnimada iimaanka iyo soomaalinimada wax islaasimaa ma aha nacam way dhici kartaa qof soomaaliya inuu ridoobo qof soomaaliya yacnii soomaaliduna waa dad muslimiina dabcan laakiin qofkii isagu diinta ka baxo mawaanicdanna aan loo haynin waxa weeyaan marka waayo waxaa marka kufrigu waa ku dhacaya calaa wajhi tacyiin bouna ugu dhaca kaas oo kale nacam marka kufrigu calaa wajhi lcumuum laakiin qofku marka uu u rido maahan isagu yacni wax hadda qofkii wa waxaa sameeya waa gaal qofkii saa isaa yeela waa gaal gaaladu saan isaan bay yeelaan taa iyadu wax dhibaata maaha nacam sheekhu marka waxa aladii yusamiihi lmushrikuuna fii zamanina alictiqaad ay ku magacaabayaan wa kaanuu yadcuuna allaha subxaanahu watacaala leylan wanahaaran waxayna ahaayeen kuwa alla baryayo leylan wanahaaran nusaqda qaar kamaa kaanuu kamaa kaanuu yadcuuna allaha subxaanahu watacaala leylan wanahaaran bay qorayaan ayagu nacam siday ahaayeen kuwa alla baryayo habeen iyo maalinba nacam marka tawxiidku halkan marka faqrada un muhiimkeedu waxaa weeyaan faa-iidada laga qaadanayo gaalo waay gaaladii nebiga loo soo diray way qirsanaayeen alla inuu koonka inuu isaga leeyahay koonka inuu isaga maamulo koonka inuu isaga abuuray way qirsanaayeen waxaay been waxa ay diideen muxuu ahaana wuxuu ahaa wixii ay diideen wixii rasuulkaba loo soo diray ee ahayd ucbudullaaha alla caabuda waxdahu laa shariika lahu oo laa ilaaha ila allahna ay tusaysay laa macbuuda bixaqin ila allahna ay tusaysay taas marka waxaa weeyaan waxa dadka zamankiisa sheikha jooga uu leeyahay shirkiga ku dhex sugan ictiqaad bay dhahayaan ay u yaqaanaan ou leeyahay ictiqaad bay u yaqaanaan uu leeyahay hadda waxaa weeyaan waa wixii alla xaqi alla ou lahaa waa cibaadadii ictiqaad cibaadadii maxaa yeeley qofka haddaad khawf rajo yacni nadarkaagii wixii cibaadaada haddaad isaga ka aaminto axadka waad caabudda axadkaas isaga ancamo marka ictiqaad bay zamankan mushrikiinta joogto u yaqaanaan buu yidhi waxaana dhici karta dabcan dad nabiga yani musanifka inuu ka hadlayo ama mualifka uu ka hadlaayo dad xujadu ku qumtay inuu ka hadlayo oo markaa mushriknimo in lagu duldejiya ay sawaab tahay ama isama waxaa weeyaan calaa wajhi litlaaq weeyaan kanoo dadka shirkiga sameeyo marka macnihiisu saas weeyaan dadka shirki shirki shirkoole shirki shirkiga sameeya yani uma minhum waxaa ka mid ahaa iyaga man yadcu lmalaa'ikata malaa'igta kuwa baryaya ayaa ku jiray maxay u baryayaana liajli salaaxihim suubanaanta ay suuban yihiin darteed wa qurbihim iyo udhowaanshada min allah alla ay u dhow yihiin caza wajalla maxay sidaa u yeelayaan liyashfacuu lahum si ay ugu ergeeyaan walidalika fikraddan ah almalaa banaatullah oo mushrikiintu ay dhihi jireen malaa-igtu waa gabdhihii alle yani waxa weeyaan sida uu leeyahay mucallimi kitaabkiisa caqiidatu caqiidat lcarabi fii jaahiliyatihim risaale la yidhaahdo uu leeyahay wuxuu leeyahay mushrikiintu yacni agtooda dabcan carabta waxaa ceeb ka ahayd ama naqiisa ama nuqsaan waxaa agtooda ka ahayd qofku inuu madhalays yahay oo waxba uusa dhalin marka waxay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala ha u nisbayninin inuusa waxba dhalin waxay u maleeyeen wax kastoo bani aadamka kamaal u ah alle inuu u yahay yacnii allana inuu kamaal u yahay bay u arkeen yacnii markaase waxay yidhaahdeen sidaabay dheheen marka oo waxay yidhaahdeen markay muqadamadaasay ka bilaabeen kow waxay ku xijiyeen kadib awlaad in aan alle u nisbayno weeyaan maxaa loo haddaan wiilal u nisbayno waxay yidhaahdeen waxaa ka dhalanaya wiilashu aabbahooday mulkiga iyo ku qabsadaan inuu ku qabsadaa inay ku qabsadaan baa la arkaa markaasay wuxuu yidhi dukuur u nisbayn maynay dhaheen marka gabdhay u nisbeeyeen marka e, marka alla marka gabdhow leeyahay yidhaahdeen subxaanahu wa tacaala e, haddana markaasay waxay yidhaahdeen yaa ugu dhowow alla subxaanahu watacaala marka ugu dhow markaasay bani aadam ayagu bani aadama alla u dhow e, waa waa ka biyo diidsanaayeen malaa'igta marka jinsi marka laba jinsi unbay garanaayeen malaa saddex jinsi unbay yaqaaneen malaa'ig jinni iyo bani aadam bani aadam idinkoo idinla mid yaha allamaba u dhowaa karay qabiil yani marka jinnigii iyo marka waxay isku fiiriyeen iyo insigii ay jinnigii iyo malaaigtii jinnigu wax xun bay oo dadka dhibay ka ictiqaadsanayn marka malaaigtii baa soo hartay almalaaikatu banaatullahi bay dhaheen marka siyaabahaasoo marka u sheegaa muqadama noocaas oo kale ah marka wuxuu yidhi nimankaa marka salaaxooda iyo wanaagoodaas yani ay ay tuhmayaan iyo inay yani ixsaankooda iyo waniyo salaaxa wanaagaas iyo u alle iyo ayay malaa-igta u caabudi jireen fi lxaqiiqana jinni bay caabudi jireen shaydaan maxaa yeele muqadamaadkan waxaan shaydaan baa ku keenay shaydaankiibaa marka waxaa weeyaan eh, meel kastoo ilaahay keyrkii lagu caabudana shaydaan unbaa yimaado walidalika nabiga sala allahu alayh ali wasalam xadiid saxiix muslim kusoo waati oo ahaa min xadiidi camri bni cabasa hadday qoraxdu marka ay soo baxayso salaada ka gaabsada fa inahaa tatlucu bayna qarnay shayaanin qoraxdu waxay kasoo baxdaa shayaan labadiisa gees dhexdooday kasoo baxdaa waxiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi markaana waxaa u sujuuda buu yidhi dadka qoraxda caabudo kuwa iyagaabaa usujuuda buu yidhi marka shayaankii meeshiibu qoraxdii markay soo baxayso isaguna la soo baxayaa si sujuudda ay ugu dhacdo xadiidkii kale nasaa-i oo warinayana markii asnaamtii nebiga sanamkii uu yidhaah lasoo jejebiyo ee lasoo burburiyo waa tii cajuuso lagu dhex arkay ay kasoo baxday meeshii lagu caabudi jiray taas bay ahayd buu yidhi midii la caabudi jiray nebiga sala allahu alayh ali wasalam waana shaytaan waxaa kaloo iyadana sidoo kale yani malaa-ig markaa jin iyo shayaadiin baa marka waxaa weeyaan ayay caabudayaan markaasay malaa-ig inay caabudayaan bay moodayaan wabilmunaasaba zamankan waxaa jiro niman marka hadda ka hor hunuud ah ayaa meel waxay furayeen macbad ah oo nimankan lo-da iyo caabudo mushrikiinta ah hindida ayaa waxay furayeen meel eh, macbad oo ku cibaadeysanayna ay leeyihiin markaasay waxaa weya sanamkii ay caabudayeen baa inta caano tiro badan lagu daadiyey ayaa haddana wax ka qoyan la waayey xunbaa ka caanihii la qaayo dad badan baa marka waxay u maleeyeen marka de waxaanu karaamo iyo sir ku jirta inay tahay waxaas maana shaydaan baa cabaya caanahan qurqurinaya nacam wax macruufa la garan kara nacam maxaa yeele meel kastoo ilaaha keyrkii lagu caabudo shaydaan unbaa lagu caabudayaa soo ma garanin marka qofka muwaxidkaa ah waxaasoo kale ku sirmi maayo laakiin qofka aan muwaxidka ahayn waxaasoo kale karaamo moodaya marka ayb marka uma minhum waxaa ka mida man yadcu lmalaaikata kuwa malaaigta caabudo ayaa ka mida liajli salaaxihim u caabudo wa qurbihim u dhowaanshadooda min allahi caza wajalla liyashfacuu lahum si ay ugu ergeeyaan si ay markaa ugu ergeeyaan aw amase yadcuu rajulan ayay caabudayaan qof saalixan wanaagsan mila laati laata oo kale aw amase nebiyan bay caabudayaan mitla ciisa oo kale ciise hadda waa la caabudaa nimanka hadda ciise caabudo kirishtaanka ma mataqaanaa waxa ay yidhaahdaan ciisaa ku badbaadinaayo dhibaata markay ku dhacday ha ciisa ciisay u qayshadaan marka haddii ciise cibaadadiisii laleeyahay leeyahay war waxma badbaadin karo waana gaalnimo nasaaro waxay ku gaaloobeen ciisay caabudeen say ku dhici kartaa nin owliye caabuda marka inuunan ku gaaloobaynin arrintaa iyadaa nacam marka ilaahay ha laga cabsado xaqa allayaan owliyana la siinin nebiyana yaan la siinin allah un ha la siiyo alle nebiyada iyo owliyaduna xaqa alle in iyaga la siiya maba rabaanba waa ka qaylinayaan ow yadcuu ama wuxuu caabudayaa rajulan saalixan mila laati oo kale ow nebiyan buu caabudayaa mila ciisa wacarafta waxaad garatay ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga qaatalahum inuu la dagaalamay haddaad garatay inuu la diriray calaa hada shirki shirkigan uu kula diriray korkiisa wa dacaahum uuna ugu yeeray ilaa ikhlaasi lcibaadati cibaadada u baraxtirkeeda lilahi alla loo baraxtiro kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi falaa tadcuuha caabudinina maca allahi alla maciisa axadan axad wa qaala tacaala alla waxau yidhi lahu lilaahi allay u sugnaatay dacwatu lxaqi cibaadada dhabta ah alle ayay u sugnaatay wataxaqaqta aada xaqiiqsatay ay waidaa taxaqaqta haddaad hubsatay ood xaqiiqsatay ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka qaatalahum inuu la diriray liyakuuna adducaau kulluhu baryaha ama cibaadada dhammaanteed lilaahi alla si uu ugu ahaado waaldabxu gowraca kulluhu dhammaantiis lilaahi inuu alla u ahaado wannadru kulluhu nadarka oo dhan lilaahi alla u ahaado waalistiqaasatu istiqaasada kulluhaa dhammaanteed bilaahi alla la cuskaday u ahaato wa jamiicu anwaaci alcibaadati anwaacda cibaadada dhammaanteed kulluhaa dhammaan lilaahi alla inay u sugnaato taa inuu nebiga kula diriray si ay waxaasoo dhan alla ugu sugnaadaan haddaad xaqiiqsatay wa carafta aada garatay ana iqraarahum qiraalkooda bitowxiidi rububiyati ay qireen lam yudkhilhum fi lislaam islaamka inuunan soo gelinin wa ana qasdahum lmalaa'ikata qasadka ay malaa'igta u qasdayeen aw ilambiyaaa aw ilwliyaaa yuriiduuna ay doonayaan shafaacatahum shafaacadooda inay u ergeeyaan wataqaruba ila allahi inay alle u dhowaadaan bidalika kaaga ay ugu dhowaadaan huwa aladii midka inuu yahay axalla dimaa'ahum wa amwaalahum dhiigooda iyo maalkoodaba xalaaleeyey intaa marka aad ogaata carafta waxaad garanaysaa xiina idin markaas atawxiida jawaabtii waa taa marka nacam carafta waxaad garanaysaa xiina kolkaa atawxiida tawxiidkii baad garanaysaa alladii kaas oo dacad ilayhi rusulu rususha ay dadka ugu yeertay wa abaa cani liqraari bihi inuu qirana uu diiday almushrikuuna mushrikiinta oy ay diideen marka wixii faahfaahin oo faqradan ku jira in sha allahu tacaala dersiga dambe ayaan ka dhigi doonaa in sha allahu tacala hada wabilah towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbihi wsalam